alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa'i wa ashraf almursaliin nabiyina moxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ila yowm iddiin ama bacdu qad qaala almu'alifu raximah allahu tacaala wayanbaqii lilinsaani anlaa yadkhula fii siri qowmin faslun wayanbaqii waxaa habboon lilinsaani qofka waxaa u habboon anlaa yadkhula inaanu soo gelinin fii siri qowmin qola sirtooda inaanu iska soo gelin qolo sir leh oo wax khaasa ah haysata inaanu iska soo dhex gelin walaa xadiiin hadalla inaanu soo dhex gelin hadalkaasoo lam yudkhiluuhu aanay soo gelinin qoomka sirta haystaa lam yudkhiluu aanay soo gelinin hu insaanka fiihi xadiidka dhexdiisa aanay soo dhex gelin walaa yajuusu ma bannaanaa alistimaacu dhegaysi ma bannaanaa ilaa kalaami qowmin qolo hadalkooda la dhegaysto qoladaasoo yatashaawaruuna shiraya oo arrin shawriya arrin gaar oo u khaasa haysata inuu hadalkooda dhegaysto oo u dhagraariciyo taasina uma bannaana waman talafata ninkii baa la daymoodaa ee milicsada fii xadiidihi sheekadiisa dhexdiisa ninkii dhinacyada eega fa huwa ninkaasi kalmustawdici mid ammaanaysanaya oo kale weeye lixadiidihi warkiisa yacnii qof buu u sheekaynayaa oo war iyo sheeko ayuu u hayaa dabadeedna hareeraha ayuu eegay macnaheedu waxa weeyaan hadalkan kuu sheegayaa sir weeye ee ilaali bay ka dhigan tahay yejibu waxaa waajibayay xifduhu ilaalintiisa ayaa waajibaysa xadiidka calayhi korka qofka loo xifdiyo lianna talafutahu baalladaymoontiisa u baalladaymoonaya yucdii waxaa wiina siinayaa atafalluta atalafuta dheh milicsi iyo watafasuca iyo fasix iska ilaalin yacnii inay cidiya siri ka baxdo ayuu diidan yahay marka aadaabtii baanu ku soo dhex jirnay sheekha aadaabtiisa uu ibnu caqiil inagala hadlaayey raximah allahu tacaala waxyaabaha ay shalay toddee layska garanaya inaan ka soo hadlin waxaa ka mid a ah markaynu dhunkashada ka hadlaynay xaaska iyo maxaarimta maxaarimtii waa la garanayaa waa dadka kala xaaraantay weligood aan isguursan karaynin dadka qayrkood inay isdhunkadaan ma aha oo matalanba afka iyo dhabanka iyo waxa inay iska dhunkadaan ma aha oo dadka qaraabada ah ee ilmaadeerta iyo habrawadaagta iyo saas oo kale hadday sarkaan inay isumiyaan issumiyaan ama isdhunkadaan maaha waxaa afka ama dhabanka laga dhunkan karaa waa xaaska uun iyo addoommadii madkay jireen bannaanaa iyo waxsaas carruurta yaryar waalidkiisu waa iska dhunkan karayaa inanka yar iyo inanta yaree saqiiradaahiyo macnaha wuxuu ka dhunkan karaa dhafoorka iyo dhabanka oo isagoo naxariis iyo shafaqo iyo maxabo u dhunkanaya taasi sunno weeyaan laakiin qof kastaba in loo dhunkado shahwo aan xaaska ahayn shahwo in loo dhunkadaa iyadoo xaaraan weeyaan bilitifaaq ninna dee lagama dhunkan karo afka iyo dhabanka midna taasi waa karaahiyo karaahiyo weeyaan marka su'aalo ayaa la weydiiyey markaan ka baxay dersiga oo iyadoo la yska garanayo haddana dadka qaar baa far waaweyn in wax lagu qoro u baahan had iyo jeera masaladanu sheekha uu ka hadlayaa maanta waxaa weeyaan sirta oo waxaa wili waa yambaqii waxaa wanaagsan lilisaani qofka waxaa u wanaagsan allah yadkhula inaanu soo gelinin fii sirri qawmin qolo sirtooda inaanu soo gelin oo sirta in la ilaaliyo weeyaan hadday sir haystaan inaanu soo gelin weeyaan walaa xadiiin warna waa inaanu soo gelin warkaas oo lam yudqiluu aanay soo gelinin hu shaksiga fiihi xadiikan dhexdiisa aanay soo dhexgelinin waxa ay haystaan inay sir tahayna wuxuu ku garanayaa qaraa'inka ayuu ka garanayaa haddii oo dadku ay badan yihiin oo laba nin gaar isula baxaan dee sir bay isu sheegayaan hadday albaabka soo ceshadaan sir bay isu sheegayaan haddii uu oo kale xataa hareeraha eego qofkii uu hareeraha eego sir bay isu sheegayaan markaa sirta in la faafiyo maaha sirta ilaalinteedu waxaay ka mid tahay qofka shakhsiyaddiisa ilaa iyo waxaa la ilaalinayaa xataa hadduu dhinto weligiiba hadduu yidhahdo sirta waan kugu siraystay waa la ilaalinayaa walaa yajuusu ma bannaana alistimaacu dhegaysi ilaa kalaamin hadal la dhegaysto kalaami qowmin hadal dad hadalkeed in la dhegaystaa ma bannaana qoladaasoo yatashaawaruuna shawrayaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey cabdulaahi ibnu cabbaas baa xadiiskaa wariyey anna nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu qaala waxa uu yidhi man istamaca ilaa xadiisi qowmin wa hum lahu kaarihuun subba fii udunihi alaanuku yowma alqiyaama man istamaca ninka dhegaysta ilaa xadiisi qowmin qolo hadalkooda iyo warkooda iyo sheekadooda ninka dhegaysta wahum iyaga oo kaarihuuna lahu nacaya oo hadalkaa ah inuu maqlo aan la rabin subba waa lagu shubaa fii udunihi dhegtiisa waxaa lagu shubaa alaanuku rasaas baa lagu shubaa bahalkan rasaasta la dhalaaliyey oo wax culusa ayaa lagu shubaa dhegihiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame marka waciid adag baa ku soo arooray waciidkaasi haddii uu ku soo aroorayna waxaa la garanayaa taasi inay tahay cuquubo weyn marka kabiire inay taha la garanayaa marka inay kalaahiyeysanayaan dee waxaad ku garan kartaa hadal haddii la sheekaanu haysanaa oo aad dhegaha usoo raariciso ama ficil ama qaraa'in kale markaas sirta waa in la ilaaliya waana inaan la faafin culimmaduna waxay isku raacsan yihiin sirta faafitaankeeda haddii dhibaata ay keenayso sirta faafitaankeeda hadduu dhibaato keenayo in la faafiyaa inay xaaraan tahay ayay culimadu isku waafaqsan haddii ay ka dhalanayso dhibaato iminka dadka in badanoo ka mida ah sirtu dhibaataba lama laha wax dhibaato ay la leedahayba maleh marka waxa weeyaan waa in la ilaaliyaa sirtaas waa in la ilaaliyaa oo layska xirsaaraa aadaabta wanaagsan iyo aadaabulmajaalis ayay ka mid tahay sirta in la ilaaliyo oo aan maaratay sirta la faafin min aadaab almujaalasa iyo xuquuqda dadku ay isku leeyihiin ayay ka mid tahay waman talafata ninkii miliicsadaa fii xadiiihi xadiikiisa dhexdiisa isagoo sheekaynaya qofkii isagoo kuu sheekaynaya hareeraha eega qofkii isagoo kuu sheekaynaya hareeraha eega fa huwa ninkaasi kalmustawdici mid ammaanaysiinayuu ka dhigan yahay lixadiiii warka hadalkaa aan kuu sheegayaa hadda waa ammaano ayuu ku leeyahay oo hadduu qofku qofu sheekaynayo oo hadal u sheegayo oo hadalkii doonayo inuu qariyo marka marba dhinaca eegayo wax soo socda iyo wax maqlaya iyo marba baa la daymoonayo hadalka macnihiisi waxa weeyaan wuxuu ku ogeysiinayaa inuu uu ka baqayo in laga maqlo hadalka adiga unbuu kugu gaariya kugu sinaysta saas daraaddeedu waa inaad ilaalisaa oo xadiidu waxaa ku soo arooray nebigiinu iyo calayhi salaatu wasalaam idaa xaddata arajulu bilxadiidi hadduu ninku sheego xadiid isagoo warramaya uma iltafata dabadeedna uu milicsado oo ama bidix eego ama midig eego fa huwa ammaanatun waa ammaano abu daa'uud iyo tirmidi axmed iyo kayrkii baa weriyey halkaas waa ammaano oo wuxuu ka baqayaa in cidi maqasho marka waa sir sirtiina in la faafiyo maaha kullu kalaam marka waa ammaano in la naqliyo maaha ayib sidaas ayuu ku leeyahay sidaasi ayuu ku leeyahay marka xadiiska hadda aan sheegnay ugu filano istimaacuna iyo samciguna waa kala jaado hadday dhegta kaaga soo dhacdo iskaga tag wixii meesha laga sheegayana ha faafinin istimaacuna waa inaad u qasado adigu aad dhegaysataba inaad dhegaysato weeyaan fawakal mustawdici weeyaan ee wadeeca dhigayay ama ammaanaysinayay lixadiii xadiikiisa yejibu waa waajib xifduhu in loo ilaaliyo xadiidkaa caleyhi korkiisa loo ilaaliyo qofka sheekaynaya lianna talafutahu qofka milicsigiisa iyo baalladaymoodkiisa yucdi wuxuu inastinayaa atafalluta inuu maaragtay wax ka fakadaan buu diidayaa wuxuu diidaya inuu la dhunto hadalkan tafalluta tafallutku waa in wax ka fakadaan wa tafasuca hadalka uu ka argagaxsan yahay in wax ka fakadaan oo hadal ka tago ciddaa uu ku gaar yeelay mooyaane cid kale weynaan maqal faslun taasi waa aadaabta sirta aadaa faasilun kii wax kala saara weeyaan bayna maamada wamaa sayaatii waxaa tegay iyo waxaa imanaya ayuu kala saarayaa kanna qaala raximahu llahu tacaala wa yukrahu waxaa la karaahiyaystay waxaa karaahiye ah alkhuyalaa'u kibirka ayaa karaahiye ah waalcujbu isla weyida wazahwu ayaa karaahiye ah faanka iyo xaragada siyaadada wey zahwi xarago iyo fakri iyo cadama filmashi socodka dhexdiisa <coughs> in khuyalo lagu sameeyo ama zahwi lagu sameeyo taasi waa karaahiyo wa innamaa yamshi waa soconayaa qofku qasdan dhexdhexaad ay muqtasidan xaalaw yahay midkii dhexdhexaysanaya bayna albut'i waalisraac wuxuu dhexda ka dhexdhexaysanayaa yacnii deg degna u socon maayo sidisagootukubina maayo sidii isagoo dhimanaya wa ina alkhuyalaa'a kibirka iyo isla weynida mishyatun waa socod weeyaan ama waa qaab socod hab socod weeyaan habkaasoo yubqiduhu allaahu ilaahay nicib yahay tacaala korahaiye ilaa bayna safayna labada saf dhexdooda mooyaane jihaadka marka lagu jiro ee gaalada iyo muslimiinta ay isu soo baxaan waxaa jira nin maaragtay geesi geesiyahoo intuu seeftiisa soo qaato isqaadqaada sidaa maaragtay gaalada hortooda yacnii ugu goodiya oo yacnii waxa weeyaan waxba may hidin idin aabba yeeli maayo weeye kawu baan idinka siinaya wax baqdinina iguma jirto raggii saxaabadii baa qaar yeeli jireen saas wa yukrahu alkhuyalaa'u ayaa la karaahiyaystay khuyaaladu waxa weeyaan alkhuyalaa'u alkibru waalcujbu waa isla weyni waaya calaamadaheedana waxaa ka mid ah inuu qofku maryaha shullaha dhigo markuu maarata marada hoos u dhigo qamiiska jiido ama macawista uu ilaa iyo kabta saaro go'a shaalkaana uu sidaa u soo yaro jiido bakooraddana sidaa yidhaahdo waaya iyo socodka markuu maaratay marba dhinac sidaa isugu dhigo sidaasi ayay khuyaaladu noqonaysaa oo kibir bay sheegaysaa ninkaas inuu kibirsan yahay marka dee kibirka waa wax qarsoonoo qalbiga ku jira e calaamadaha lagu garanayo waxaa ka mid a inuu qofku maaragtay saas oo kale uu dharkii maaragtay u shullahan dhigay ah. nabiguna calayhi salaatu salaam min xadiidi ibn cabaas radi allahu canhu waxa uu yidhi ana nabiya sala allah alay wasalam qaala laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbihi mihqaalu darratin min kibrin jannadaba geli maayo man qofkii kaana ahaaday uu ku sugan yahay fii qalbihi qalbigiisa uu ku jiro midqaalu daratin wax yaroo darro leeg miisaankeed oo min kibrin kibira subxaana allah qaala rajulu nin baa yidhi ina rajula nin naga midihi yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna sawbuhu xasanan oo waxaannu jecelnahay nebi allahu inaannu maro wanaagsan oo qurux badan iska xidhanno wa nacluhu xasanatan kabahiisuna inay ninka iska qurux bataan wuu doonayaa qaala wuxuu idhi sala allahu calayhi wasalama ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa qurux badan yahay oo waa wanaagsan yahay oo wanaag iyo quruxdana waa jecel yahay alkibru badalu lxaq kibirku waa xaqa oo la diido xaqa oo layska dafiro oo nagala tag la ydhaahdo oo layska dafciyo la aqbali waayo iyo waa qamdu naasi dadkoo la xaqiro isdiraau naas wa way nagu badan tahay xaqiraadda akhlaaqda dadkeena markaad eegto eh, markay mid ka hadlayaanba waxay ku sheegayaan magac magaca ugu lid kii noocaaha tii noocaahay yacnii waxa had iyo jeer qofka sifada ugu liidataa bulshadeena dhexdeeda ayaa lagu sheegaya marka taa iyadaahe waa xaaraan inaad dadka xaqirto oo aad xaqiraad ku samayso qawlan wa ficlan xaqa inaad diiddo calaamadaha kale ay u ka mid tahay eh, fa inna faina isbaal alizaari min almakhilati waatii xadiidku nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam qofku marada hadduu jiidana oo ninkii ragga ahaa maradiisa ay dhulka wareegayso ama canqowga iyo kacbaynka ay ka hoosayso lafteedu kibirka calaamadihiisi bay ka mid tahy ninbaa wuxuu igu yidhi nin baan beri saylad ugu yimi markaasaan go shaalabu sidaa isugu isugu go'lun dhulki shidayaa buuli markaas ana ari baan iska wataa buuli oo saylad waxaan doonaya wax iga iibsada ninkanoo saylad wax ka iibsadaa buuli dabadeedna waryaahe war ariga iga iibso marba wa isdadbaa buuli markii dambaan marada soo qabta waryaahe ariga iga iibso niyo mise kibir baa kugu jira intuu soo yaraaga buuli igama marhna eh <laughs> marka inkastoo caamo yahay waxa weeyaan haddii de qofku kibirku iskaga jiro calaamadaha lagu garanayo waxaa ka mid ah inuu maaragtay uu iska xaragoonayo oo marada dhulka jiidayo oo ma garanaysa wa in alkhuyalaa khuyaladu amase xaraga kibirkaasu isla weynudu mishatun waa socod socodkaasoo yubqiduhu allahu tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala uu nicib yahay ilaa bayna safaynin marka wuxuu ishaarayaa uwiga waxaa la wariyaanaya abaadujaana magaciisa waxaa loodhan jiray simaak ibnu kharisha radi allaahu canhu kaana yamshi bayna safayni markuu dagaalamayey labada saf dhexdooda ayuu dhex socday labadii safkii muslimiinta safkii gaalada yotabakhtaru isagoo isqaadqaadayo xariga kibriya fa nadara ilayhi nabiyu sala allahu alayh wasalam kaasaa nebigu eegay fa qaala waxau idhi haadihi mishyatun tan waa qaab socod hab loo socdo oo yubqiduhu allahu tacaala ilaahay necab yahay ilaa fii haada almawtini markan mooyaane riwaayo kale iyana sheegaysaa qofku markuu sadaqadda la baxayo kuus intuu soo qaado dadka hortiisa inuu maaragtay si wanaagsan oo la soo socdo oo isa soo qaadqaado iyana waxa weeyaan inaanu xoolahan danka lahayn oo qalbigiisa gacanta uu ku haye qalbigiisa aanay xooluhu ku jirin bay sheegayaan iyaga laftoodu marka laftoodu waxa weeyaan waa qaab oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qaabka loo soconayo diintaa ka hadashayoo waa ka ilaahay tabaaraka wa tacaala yidhi waqsid fii mashyika waqsid fii mashyika socodkaaga dhexdhexayso oo hana degdegin walaa tamshi e, mishyat almutamaawitiina sidii qof sii dhimanaya oo tukumayana haw tukubin ya haf haf haf haf iyo qof fudud oo fudayd ka muuqdo oo Eh, ama si kabiirsan isu qaadqaadayana ha noqonin waqsid fi mashika socodkaaga dhexdhexayso xikmaddii luqmaan bay ka mid ahy wa qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi walaa tamshi fil ardi dhulka ha soconin maraxan xaala mid kibraya oo isqaadqaadaya oo marba dhinac isu qalloocinaya oo sidaa isle ha u soconin innaka lan takhriqa alarda dhulka kala goyn maysid dhulka ma goyn kartid walan tabluqa aljibaala duulan buuraha dhaadheerna ku gaari mayse dheer ku gaari mayse wa tacaala wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawnan waidaa khaadabahum aljaahiluuna qaaluu salaama raxmaanka kuwa addoommada ilaaha ee khaaska ahi waxa weeyaan kuwii dhulka si degan u socda oo sakiino iyo waqaar u socda marka sheekha la yidhaahdo ibnuqayim raximahullah kitaab wuxuu yidhi maaragtay habsocodku waa toban nooc buu yidhi qayim wax walba waxa weeyaan wuu u fiirsadaayo wax badan buu ka sheegaa marka wuxuu yidhi toban hab baa loo socdaa buu yidhi wa axsanu ugu wanaagsan waxa weeyaan mishyat lhawni wa takafu waa inaad si degan u socoto haddana dee nololi ku jirto oo nebiga alai sala slam siduu u socon jiray nebigu sidee buu socon jiray wa kaana rasuulullaahi idaa mashaa takafa'a takafu'an wuu fuqfuqi jiray macnaha markuu tallaabada qaadayo tallaabada si nool buu qaadi jiray dhabdhabdhab sidii isagoo muraad lahoo meel ku socda dadka marka qaar wax loo diro iska soo warwareegayaano halkan halkan eegayaano marku hadduu qof dhexda ku arko iskala sheekaysanayaao waar wixii laguu soo dira meeday miil laguu saari waxa weeyaan qofku waa inuu tamuumaa markii wax loo soo diro qof qasad leh oo meel ku socda waa inuu noqdaayoo sidaa u tamuumaya yatakafa qaadqaadmayaayo yatamaayal horu socoto horu socotada soo ma taqaaniin yatamaayalu ila alqudaam hore ayuu sidii maaragtay wax si fiican u soconaya oo talaabada u qaadqaadaya ayuu noqonaya marka takafu kaannamaa yanxadu waxaad moodaysay inuu ka soo degaayo min sababin meel sare meel sare aynu ka soo degayo sida maarata qofku markuu soo socdo horu socotada leeyahay dhab dhab dhab dhab dhab adal yaroo socod yaroo fiican oo sidaasa oo nolol ku jirto ayuu u socon jiray kaasaa ugu fiican buu sheekhu kii nebigu u socon jiray waana hore in loo yar socdo saan hadda u sheegaya marka mishyadaasu waa mishyo oo aan ilaahay jeclayn isqaadqaadkaas markaa looma baahna taasna sheekhu xaggii socodka ayuu ka yidhi oo diinteennu wax walba inoo sheegtay ayib qaala almualifu raximah llahu tacaala faslun hada faslun kanna waa kala saaro waa fasal cusub ilaa koob iyo labaatan jeer meelahaas baan u malaynaya inuu faslun yidhi wa min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan ayay ka mid tahay attaqaafulu ismoogin aad ismooganaysiiso can duhuuri masaawi innaasi dadka xumaanahooda iyo cawradooda haddii ay daahiraan oo muuqdaan in aad iska dhigto mid aan arkayn oo kale ama aan maqlayn ama aan laba socon ismoogini yacni taqaafulku waa tafaaculo waxa weeyaan qaflad baad isku reyeysa kugumana jirto waad ogeed wixii meesha ka dhacay laakiin adiga waxaad iska dhigaysaa waxaanba waxaanba la soconba wa min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan bay ka mid tahay attaqaafulu aada ismoojinayso can duhuuri masaawi innaasi dadka ceebahooda iyo xumaanahooda muuqashada ay muuqanayaan baad ismoojinaysaa wax moogan oo aan ogeyn oo la socon baad iska dhigaysaa iyo wamaa yabduu wixii muuqda fii kafalaatihim kafladooda markaan cidila joogin marka aan cidila joogin qofka aad isu ilaalin maayo adigana markaa sikeediisaad ah qofkii ugu soo baxday cawradiisii oo bannaanka taallaad aragta waa inaad iska dhigtaa waxaan waxba arkayn <laughs> aw khuruuji riixin ama maaragtay maalanba min kashfi cawratin ay min inkishaafi cawratin cawradiisii oo qofka faydantay aad ku soo baxday ama aad wada joogtaan ow khuruuju riixin neef baa ka soo baxday neeftaasoo lahaa sawtun cod leh aw riixin ama ur leh ur qarmuun leh ayaa ka soo baxday meeshiina waa wada joogtaan waxaanba ogeyn iska dhig waman samica ninkii maqlay daalika arrintaa ninkii maqlay riixdaayo waxaa oo fa adhara muujistay markaa darasha dhega cuslaanta muujistay arisha arisha iyo atrashu fa huwa arash markaa arash bay yidhaahdaan carabtu qofka dhigaala ah maahae waa qofka dhigaa culus fa adhara markaa muujistay adarashaa dhiga cuslaan aw noomay ama inuu hurdayba inuu iskaba hurdayo isaga labsi aan maqlaynba aw ilqaflata inuu qaflad kaga sugnaayo oo aan ogeyn liyusiila inuu usuulijiyo khajala alfaacili qofkii arrintaas ka dhacday khajilaaddiisa inuu meesha ka saaro ayuu sidaa u samaynayaa kaana daalika kaasi waxay ahaanaysaa min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan bay ahaanaysaa marka fasalkani wuxuu dawaynayaa khaladyada ka dhaca majliska marka la wada fadhiyo ila waa laysu imanaya dadkii waa la garanaya inay majaalis isugu imanayaan oo maalanba dee cilmi baa la wada dhiganaya xadiis baa la wada dhiganaya waa la wada sheekaysanayaa waa la isku heshanayaa qol baaba laisugu soo kin xidheeyayoo ama xajkii oo kale lix qof baaba laysugu keenay qolkiisii yaraa lix qof oo mid walba qurfad gaara seexan jiray iska odayaal iyo dee rag odayaala ayaa qol lagu soo wada xeraynaya soomaalidu limcawis yar xun bay ku seexataa oo hadday doonto markaad soo kacdan aad madaxa ku maranayso dadka kale bijaamo iyobay gashadaan iyo qamiiskan lagu seexdo iyo marka taas waa iska kaftan aalmihii meeshii waxaa yar dhacday uun waxbaa muuqday idab looga baxa ayaa loo baahanya inaan qofkii laga qajirin baa loo baahanya waxyaabaha waxa uu ka miaaliyey sheekhu kashfu cawrati cawro muuqatay E, mulaxa waxaa ka mid ah nin sheekahoo shuyuukhdii hore ka mid ah ayaa qola u soo gashay isagoo beertiisi iska jooga oo show cawradiisa wax ka faydan yihiin ayaa qola u timi markaasay yidhaaheen yaa sheekh qati calayka alaabta qarso oo cawrada asturo markaasuu ra'aytumuuhu ma aragteen markaasuu yidhaahde idan lan lan turmida acyunukum abadan weligin eh, bakoora idinku dhic mayso <laughs> weligiinna bakooroobi maysaan buu yidhi sida unu sir eh, aclaam nabalaha waa kaftan buu uga jeedaa kaftan buu uga jeedaa marka waxa weeyaan in maaragtay cawradii haddii qofku ay ka daahirto oo si uun marada uga dhacdo inaad ismooganaysiiso ow khuruuju riixin riix hadday soo baxdo horta marka hore qofka inuu meesha dadku fadhiyaan uu dee uu riixda ku sii daayo waa qalad sheekh laha saydalaani qaala saydalaaniyu wa mima turadu bihi shahaadatu irsaalu riixi bixadrat innaas buu yidhi wuxuu yidhi qofka markhaatigiisa waxyaabaha lagu celinayo waxaa kamida ah, meesha majliska la joogay dadku ay wada joogaan inuu ku sii daayo baasha taa marka faasiqnimo sheefaas ka dhigay sheekhan kitaabkan le tawqiif alxukaam ee shaaficigaah meelaha mugtadii lagu iibiibinayey ayaa ka soo naqlinaya sheekh kaleo saydaanilado oo shaaficiya marka wuxuu ninkii meeshii la wada fadhiyey bahasha ku fakiya waxa weeyaan oo saqadheedii waxeedii ama la maqlo waaba faasiq buu yidhi markhaatiba ninkaa waa laga ila wixii adabtii waa in la sheegaa maogti waxba ma garanaysaa marka marka hore qofku inuu isaaliyo way tahay oo siyaabahaad isku ilaalinaysa waxa weye meel dadku fadhiyaan oo soo jeedaan iyo ha seexanin kawaran hadda halkan iska khuuriso dadkiina hareeray kaa wada jiraan dee ninkii markuu khuuriyo oo isagii seexday ma war buu isu hayaa marka waxaa ka mid a e, digtoonida iyo fariidnimada waxaa ka mid a meel dadka ay fadhiyaan oo la wada joogo oo adigii keliga aad seexatay dee wax kastaa ka iman kara meesha ceeb ka eg sooma marka waxa weeyaan marka hore waa sidaas laakiin qofkii haddii ay ka fakato oo si uun ay uga fakato waa in laysmoganaysiiyaa ow khuruuju riixin riixdaasoo lahaa sawtun sawt leh ayb waman samica daalika kii maqlay arrintaa maqlay oo fa adhara muujistay adalasha dhega cuslaan dalashku dhegala'aan ma aha dhegala'aantu waa samam samam waa samam laakiin oo qawaamista qaarna waxay leeyihiin darashku waa muwallad oo waa carabi aslamaha qaarna waxay leeyihiin waa min baabi darisha iyo darashu oo waa carabi saxa ibnu qayimna markuu isbarbar dhigayo yanii maqalkaiyo iyo aragga imaa fiican oo samaca iyo ma iyo aragga iyo basarka waxa uu moogtahay leeyahay waxa fiican isagu sheekhu samca fiican buu leeyahy maqalka fiican sidaa daraaddeed waxau idhi saxaabadii rasuulka sal alla alay wasalam acma waa ku jire laakiin adrash kuma jirin ah, mid dhegaalii kuma jirin waayo dee ninkii dhagaalaha nicmadii o dhan baa ka maqan soo maaha qur'aan miyuu maqlayaa cilmigii miyuu maqlayaa laakiin ninka oo indhoola ahaa haari isagaaba dadka tujinaya qur-aankii u xifdiyey isagaa khudbadaynaya isagaabaa laga yaaba inuu cilmiyo inoogu badan yahay inoogu cilmi badnaanaya lakiin hadduu dhegala yahay dee nicmo fara badan ayaa ka maqan marka sidaa daraaddeed darashka waxaa la yidhaahdaa waa dhega cuslaanta weeyaan markaa wuxuu muujistay dhega cuslaan aw ilkaflata aw inowma aw ilkaflata liyuziila inuu suuliyo khajala alfaacili faacilka khajalaadiisa kaana daalika arrintaasi waxay noqonaysaa muujisashadaasi min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan bay muuqnay faslun qaala almualifu raximah allahu tacaala faslun wuxuu yihi wacasharatun min alfitrati wacasharatun toban shay ay casharatu umuurin arrimo oo maaragtay tobana min alfitrati sunnaha ayay ka mid yihiin ama min alfitnati abuurka ayay ka mid yihiin khilqada ilaahay uu ku bilaabay dadka ayay ka mid yihiinoo yacnii ilaah baaba ku abuuray inay sidan sameeyaan khamsun shan ka midii fi ra'si madaxay ku sugan tahay tobankaa shan ka midii waxay ku sugan tahay madaxa wa khamsun shanna filjasadi jidhka ayay ku sugan tahay jidhka kale haddaba fallatii middii shantii fi ra'si madaxa ku sugnayd almadmadatu waa luqluqashada in la luqluqdo walistinshaaqu waa sandaarsiga in biyaha inta sanka la geliyo naqaska lagu jiido oo neefta lagu jiido kor loo jiido wasiwaaku siwaaku cadayeeshada in la cadaydo wa qasu shaaribi shaarubaha in la gooyo wa icfaa'u lixyati garhka in la badiyo oo garhka la daayo garhka in la daayo wallati midii filjasadi jidhka ku suganina xalqulcaanati timihii hoose oo la xiiro weeyaan timaha hoose oo la xiiro wa nadfu libtayni nadfu libdayni labada kilkilood oo la rifo timaha ku yaalla kilkilaha dadka waaweyn ka soo baxaa timahaana urbay keenaane in iyagana la rifo wa taqliimul adfaari cidiyaha in la guro oo la jaro walistinjaa'u in la istinjoodo oo biyo la ysku maydho saxarada iyo kaadida biyo layskaga maydho walkhitaanu iyo gudniinka tobankaasina waa kaas arrimahan baabkoodu maxalkooda waa kitaabu dahaara kitaabu dahaara lagu sheegaa waxayna ku saabsan yihiin aadaabta jasadka qofka biniaadamka jidhkiisa ku saabsan waana maaragtay qofka muuqaalkiisiina way khuseeyaanoo dee garhkiisii iyo shaarubihiisii iyo ciddiyihiisii iyo wax oo muuqanaya weeyaan riixdiisii kasoo urtiisii ama ka soo baxaysa iyo nadaafadda dharkiisa iyo aadaabta waaweyn bay ka mid yihiin xadiiska sidan oo sheekh uu adeegsanayo uu leeyahay casharatun min alfitrati saxiixulmuslim baa wariyey laakiin muscab ibnu shayba oo culammada qaar ay yidhaahdeen waa daciif ayuu ka wariyey laakiin arrimaha kale waxaa weeyaan dad kale a laga wariyey oo axaadiid kale ayay ku yimaadeen arrimahani muslim iyo bukhaarina waxayba isku waafaqeen shan ka mid a ah. sida maaragtay xalqu lcaanati nadfu libtayni iyo taqliim ladfaari iyo alistixdaadu iyo kuwaas muslim bukhaariba way soo wada wariyeen waxaa ugu horeeya wuxuu yidhi fallatii firasi almadmadatu waa luqluqashada markaa luqluqashada iyo walistinshaaqu sandaarsiga salaada marka weysada aan idhaahdo weysada iyo qubayska waajibka ah ee janaabada iyo wixii lamida ah laga qubaysanayo waa waajib qowlkaasaa ugu fiicanna waa waajib qofku inuu luqluqdo oo biyaha waxa weeyaan luqluqashadu waa inaad biyaha afka ku warwareejiso biyaha inaad afka ku warwareejiso idaaratulmaa'i filfami bay carabka noqonaysaa idaaratulmaa'i biyaha inaad ku warwareejiso saa tidhaahdo filfami waayahay markaa ma soo tufaysaa tamujuhu majan mise waad iska liqi kartaaba luqluqadii afkaaga adaa ogdee haddaad wax aan fiicnayn ka soo maydhay dee waad tufaysaa haddii kale haddaad luqdana dhibi kuma jirto afkaagoo iska caadiya candhuftiuna haddaad laqdana dhibi kuma jirto sanka laakiin alistinshaaq waa jadbulmaa'i biyihii oo la jiido binafasi naqaska kor loogu jiido halkaa la geeyo daan qofku samboor iyo wax daran ahayn ama aanu saa'im ahayn wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima hataanu soomanayn qofkii ama samboor iyo wax dhibaya aanu lahayn inuu sanka kor ugu jiido ilaa baatin ilanfi waa waajib inaad soo celisaa biyaha oo dee sanka lagu soo nadiifinayey biyihii sanka aad kusoo nadiifinaysay waa inaad ku soo maydhaa sanka oo istinaar baa la kaana istinaar ayaa la ydhaahdaa waa taniif wa isaala lima fi lanfi min aladaa marka labadooduba inay waajib yihiin weysada iyo qubayska ayaa qowlkaasa ah ugu xoog badan aqwaal kalena waa ku jiraan oo culammada qaar waxay dhahdeen waa sunna sida shaaficiyo qaar way kala qaadeen waxay dhahdeen istinshaaquna waa waajib wa baaliq filistinshaaq madmadaduna waa sunne laakiin qowlka ugu fiican waa in la yidhahdo labadooduba weysada marka la weysaysanayo iyo marka la qubaysanayo waa waajib ka ku xigaa waxa weeyaan waa siwaak waa cadaygii cadaygani waxa weeyaan istiwaaq marka hore waxaa la yidhaahdaa qorigan laftiisa lagu cadaynayo ee ilkaha lagu cadayo ee carabka waa la yidhahdaa ficilka laftiisana waa la yhahdaa istiwaaga ficilka aad samaynayso ee aad afka marmarinayso iyo ciridka iyo carabka aad qoriga marmarinayso geedka marmarinayso kaana siwaagu la yhahdaa isaguna waxaa weeyaan waa sunne weeyaan mu'akada weeyaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad akartu akartu alaykum fi siwaaki rawa bukhaariyu fii saxiixihi ana nabiya sal اllahu alيه wasalam qaala akartu calaykum waa idinku bediyey oo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinkula dardaarmay oo idiin faray inaad cadeetaan akartu calaykum fi siwaak lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki cinda kulli salaa salaad walba agteeda marka salaad walba loo kacayo waajib baan ka dhigi lahaa haddaanay dhib dhibtaasi ku noqonin bu nebigu alayh isalaatu wasalaam marka taasi waxa weeyaan aadaabta islaamku la horreeyey weeyaan iminka waxay soo saareen maalintii cadayashada iyo maalintii farxalka iyo goormaynu farxalayna innagu laba kunoo sano aan soo farxalaynayn markaas iminka idhahdeen maanta farxasha weri ileyn innagaa wax aragnay aa muslimiintiina waliba odhanaysaa maalintii farxalka waxaas wax marka la dhegaysan kara miya ayib marka siwaagaasi waa marka salaada loo kacayo waa adag yahay waa sunne marka qofka gurigiisii gelayana hadduu reeriyo weliba waxaa la leeyahay ehelkiisiiu gelayo waa sunne adag markuu hurdada ka soo tooso hurdo kasta markuu ka soo toosana waa sunne aadiya adusii adag waayo qofka marka uu iska hurdo dee afkiisii waxaa ku soo baxaya bukuurkii caloosha ka soo baxayay maantao dhan ba wax khaakdaa ku hayaa marka ha dhowto intuu iska soo kaco inuu maaragtay xiska cuno hadduu doono isagoona cadayan oo wixii ma garanaysaa taasina mushkilad kale weeyaan marka waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad ayay u adag tahay cadayshadu masalada kale u sheegay waxaa weeyaan qasu shaaribi shaarubaha in la jaro oo maqas lagu jaro shaarubuhu waa kuwan jaridda weeye marka shaarban waxaa la yidhahdaa huwa ashacru naabitu timaha ka soo baxay calaa shafati alculyaa bishinta sare min halkaa ilaa halkaa kuwa ku yaalla ayaa shaarub la ydhahdaa halkaa ilaa halka bishinta hoose kuwa ku yaalla canfaqaa la ydhahdaa ayuu garka ka tirsan yihi bishinta hoose timaha ka soo baxa canfaqaa la ydhaahdaayo iyagu garhkay ka tirsan yihiin marka culimmadu waxay isku qabteen sidee loo goynayaa madaahibtu waxay u badan tahay inay waxay sunno tahay inaan tima ah in la jaro uun ee aan la xiirin shaarubaa in aan la xiirin oo gunta lagu hubsane in la yaro jaro oo lala simo maaragtay halkan lala simo si aanay yaani u soo dheeraan saasay culimmadu u badan yihin qaar waxay yidhahdeen maya habal la xiiro oo xiiridda ka fiican xalqi walistisaal alxalqu walistisaal ayaa fiicanoo axfu shawaariba bay deliishadeen laakiin qowlka raajixa waxa weeye in la xiraano way bannaan tahay laakiin waxaa ka fiican in la gooyo in la xiraano way bannaan tahay laakiin waxaa ka fiican in la gooyo oo xoogaa madow ah lagaga tago masalada kale oo uu sheegayna waxaa weeyaan icfaau lixya icfaag waxa weeyaan waa in laga tago garhka tarkuha waa in laga tago garhka oo aan la taaban lana xiidhin lana maxaanku dhaha gaabin walicfaau atarku asalkiisu waa ka tegidda laakiin hadda waxaa loola jeedaa in la badiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala macnaha cafaa waa la dhammeeyeyna way noqotaa cafaa wuu batayna way noqotaa marka waxa weeyaan in garhka la badiyo marka maxaa garh la yaraa allixya waa maa nabata min ashacri waa timaha ka soo baxa cala alkhadayni waddaqni labada dhaban dhabankan iyo dhabankan iyo garhka halkaa ay labada daanisaga yimaadaan timaha ka soo baxa ayaa la yidhaahdaa lixya la yidhahdaa cala alkhadayni kaa khadkaas iyo kaa iyo daqniga kuwa halka ka soo baxa ka warrama dhuunta iyo waxaa ka soo baxa kuwa lixya lama yidhaahdo maa nabata min ashacri cala alkhadayni waddaqni ayaa la yidhahdaa lixyo la yidhaahdaa marka sharciguna si gaara ah uma xadaynin ee afu lixaun buu yidhi afu lixaun buu yidhi ayib garhka in la daayaa waa min sunan lfidra waqad naqala ibnu xasm raximah allahu tacaala ibnu xasam wuxuu soo naqliyey alijmaaca in muslimiinta oo dhan iyo culimmada oo dhami ay isku waafaqsan yihiin calaa anna xalqa jamiici lixyati muhlatun gaadhka oo dhan in la xiiro oo la mudhliyo oo halkaa wejiga oo kale loo ekaysiiyaa inay tahay muhla macnaha ay tahay dhalanbadilid rogid ilaahay oo qofkii sidii u abuuray laga dhalan rogayo laa tajuusu oo aanay bannaanayn sidaas ayuu maraatibulijmaac ku yimi markaa saddex arrimood baa ku jirta xalqu lixyati tashabbuhun binnisaa karhka haddii la xiiro horta dumarka laysoo ekaysiinaya dumarka laysoo ekaysiinaya waa xaaraan famaa cajabun ana anisaaa tarajalat walaakin ta'niisu rijaali cujaabu markaa raggu inay isu ekaysiiyaan dumar aad bay u layaab badanta ceebta kale ku jirtaa waxaa weeyaan waa muhlatun waa dhalanrog dhalanrog weeyaan ceebta saddexdaadee ku jirtaa waxaa weeyaan tagyiirun likhalqi illaahi tacaala saddexdooduba waa muxaram garhkuna manaafic badan buu leeyahy waxaa ka mida qurux waxaa ka mida deganaan nin gadhla waa nin gadhla loonay iyo haybad sidaa daraaddeed dee carruurta iyo dumarka iyo dee garh ma leh sabab ma aha ninku hadduu garhku u soo baxo waa dee ragga waawan jira ku jiraa marka waxaa lagu kala saaraya ragga iyo dumarka ya ayaa lagu kala saaraya dhallinyarada carbeed aad iyo aadka u qurux badan illa inagu afrikaan madmadoobaynu nahay markay dee shaabka yihiin ee aan weli garhku usoo bixin waana kuwa wada timaa dheer le moogta mid walibo inantiina waa timadheerta inankiina timadheeryi marka wejigan maxaad ku kala garanaysa kalaba garan maysid dumar iyo rag wuxuuy waa riyaanna wey laakiin marka uu u soo baxo garhku haada huwa rajul markaasuu dee ninnimadiisi ay muuqanaysaa marka garhkaa in lala baxaahu waa waajib xiiriddiisuna waa xaaraam waa xaaraam laakiin culimmadu waxay isku qabteen garhka miyaa gebigiisa dhanba faraha laga qaadayaa mise qabda wax la yidhaahdo oo ah inta gacantu saa u qabato mar ayaa la daynayaa inta kale waa la jari karaa ee ka dheeraadkaa sidaasi waxay ka ansaxday cabdulaahi ibnu cumar iyo abu hurayra ayaa samayn jiray cabdulaahi cumar weli wuxuu samayn jiray marka uu xajiyayo ama cumraysto ee madaxa xirto ayuu garhkiisana intuu saa u qabto wixii gacanta ka dheeraada ah, ayuu iska jari jiray salafkiina axyaanan marmar bay intaa samayn jireen oo qaar ka mid ay jari jireen almuhim garhka weyn asalka sidiisa loo daayaa laakiin marmar hadduu aad u khataru yahay oo wax kastaba kaa cuntadii iyo wax kastana kaa gelayo kala dheerdheeraadeen oo faraq yar halkan midkan halkan ka laadlaado oo ku dhibayo intaa yar waa la jari karaa bay culimmadu yidhahdeen in yar oo dheeraada waa la goyn karayaa oo weligiidba yaalan farba la saarin qawlkaasi sax maaha waaya qabdo mar walbana laga dhiganaa qawlkaasina sax maaha waa axyaanan hadday dhacayso marmar sida xajka oo kale ayuu samaynaya cabdullahi bn cumar marka garhkii waa in la daayo waana in la sharfo nebigana calayh salaatu wasalaam sunnihiisi bay ka mid waa kii garhka weyna kaana kaalixyati mid gal weyn buu ahaa saxaabaduna markay uu sii jeedo nebiga ee uu tukinayo dadka way arkaayeen garhkiisa oo marka la yidhi maxaa duhurkiiyo inuu qur'aan akhriyayo ku garanayseen waxay odhanayeen bidraabi lixyatihi garhkiisaa dhaqdhaqaaqaya marka isagoo sii jeeda ayaa garhka dhaqdhaqaaqaya timaha halkan soconaya halkan soconaya la arkaayey oo garhkiisuna saas buu ahaa nebiga calayh salaatu wasalaam marka hadigiisii waa sidaas maanta insha allahu tacaala saalmidda ka wada gaarhsiin mayne halkaas ayaynu ku joojinayna wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina moxamed